بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaynu ka warrami doonnaa silsilad dheer oo aynu kaga warrami doonno taarikh nololeedkii akbar qaa'id fi taariikh bacda alambiya calayhim assalaam yacni qaa'idkii ama yacni hogaamiyihii military ee ugu weynaa ama yacnii ugu fiicnaa ee soo mara taariikhda basharka marka laga yimaado ambiyada iyo nebiyada calayhim assalaam ninkan aynu ka warramayna taariikhdiisa waa nin ka weyn yacnii raggii milatariga ahaa ee dunida taariikhda ku lahaa ama soo maray sida ninkaanu xasuusan karayn oo kale alexander the great ama alexander almaqdoni ninkii la dhihi jiray oo kale ama naboleon bonabert ninkii markaa madaxda u ahaa faransiiska iyo dhulka xukumi jiray iyo reer galbeedka iyo sidoo kale jenkis khan oo subxaan allah isaguna madax u ahaan jiray mongoliyiintii iyo sidoo kale adolf hitler madaxii naasiyiinta ee wadanka jarmalka madaxweynihii jarmalka raggaasoo dhan waxay ku caanbixeen inay ahayn rag hogaamiyayaala liidaris ah kuna wanaagsan xagga markaa milatariga iyo caskariyadda kama hadlayna innagu dhanka dhaqanka iyo iyo diinta waxaynu ka warramaynaa xagga hoggaanka iyo milatariga iyo caskariyadda raggaas waxay ahaayeen rag ku wanaagsan adduunka oo dhanna ay qireen ninkan aynu ka warramaynaa haddaba waa nin raggaas oo dhan ka sarreeya oo ka weyn waxa weeye akbar mukhadid caskari fi taariikh waa ninkii qorsheyaqaankii balaanka iyo qorshaha uu dhigo laga yaabay oo ilaa iyo hadda baniaadamka noole ay diraaseeyaan oo cilmi baadhis ay ku sameeyaan ninkanu ka warramaynaa walaaliyaal waxa weeye waa nin cagta mariyey dowladdii ugu weynayd dunida xilligiisii oo ahayd dowladdii farrisiyiinta waa nin cagta mariyey sidoo kale dowladdii labaad ee dunida ugu weynayd xilliga oo ahayd dowladdii farrisiyiinta waa ninkii la dagaalamay murtadiintii ama kuwii diinta ka naabtay ee nebinimada sheegtay subxaana allah ninkaynu ka waramaynaa cid kale ma aha waa khaalid ibn lwaliid almakhzuumiy sayfullahi almasluul radi allahu canhu ardaa waa seeftii allah ee galka la-ayd waa khaalid ibn waliid waa geesigii muslimiinta waa akbar qaa'id caskari fi taariikh militarigii ama hogaamiyihii milatari ee taariikhda basharka marka laga yimaado nebiyada iyo rususha ninkii waxa weeye ugu haysta weeye radi allahu canhu wa ardaa ninkan waxa weeye khaalid radi allahu canhu wuxuu galay sida muarikiintu ay tilmaamaan in ka badan dhowr iyo sagaashan dagaal weligiina lama jebin weligiina goob dagaal oo uu istaagay laguma jebino khaalid ibn lwaliid subxaan allah waa nin ay markii yacni uu dagaalada uu galo maalin kasta ku talageli jiray inuu goobta dagaalka uu ku dhinto haddana wuxuu ka soo bixi jiray isagoo guulaystay waa ninka jidhkiisa ama xubnaha jidhkiisa oo dhan meel ka mid ah aanay jirin haddayba jirto ay ku taallay nabar ka soo gaadhay seef ama waran ama fallaadh ama leeb ama qaanso ama dhagax ama mindi ama toorrey ama manjaniiq lagu dhuftay subxaan allah haddana nool oo dagaalama xumaamaya oo wax iska dhicinaya subxaanaka rabbana laa ilaaha ila allah ninkani waa khaalid ibnulwaliid waa ninkuu nebigeennu ku tilmaamay waa sayftii ilaahay oo gal kala ina khaalidan sayfan min suyuufi illahi lmasluul khaalid waa seef ka mida seefihii ilaahay ee galka la-a ah, subxaan allah ninkaasaynu ka warramaynaa silsiladiisa taariikh nololeedkiisii oo dabcan aadu dheer oo faa'iidooyin badan iyo cibraqaadasho badan leh waa maxay ujeedada silsiladani ujeedada silsiladani waa hal mid un oo keliya hal mid keliya weeye hadafki iyo qastiga iyo ujeedadu waa hal keliya weeye subxaan allah midhaasna waxay tahay waxa weeye si aynu ugu dayanno khaalid ibnulwaliid almakhsuumiy dabcan walaalayaal marka la fiiriyo taariikhdii xadaaradaha kale adduunyada habaan taariikhda iminka xadaarada adduunka ugu weyne iminka dunida taalla waa taariikhda reer galbeedka ama maraykanka malaha cid ay ku daydaan cid ay ku daydaan ama rool model u ah ma haystaan waxay haystaan nin filin mateliya fandam ama wuxuu haystaa nin hollywood yacni filin ka mateliya ikhyaali fantasy imagination waxyaalaha khiyaaliya oo hawaa'i ah marka u matela subxaan allah ama bollywoodki iyo filimaanta hindida ayaa madaxu ah oo ay ku daydaan oo model u ah ama nin kubadda cayaaro oo kubadda halkan blayer noqday oo kubadda halkan goolka dhalinaya rool moodal u ah subxaan allah islaamka laakiin ragga qayb rool modelka u ah ragga lagu dayanayo waayo waa khaalid bin lwaliid waa seeftii allah galka la-ayd allahu akbar allahu akbar allahu akbar ninkaasaynu ka waramaynaa walaalayaal taariikhdiisa ugu horeyn taariikhdiisa waxaynu ka bilaabi doonaa insha allahu tacaala deegaankii uu ku noolaa markaa khalid ibn waliid radia allahu canhum deegaankii magaalada maka ee uu kusoo barbaaray qabiilkii uu ka soo jeeday iyo saamayntii uu ku lahaa intaanu islaamin ka hor shaqadii uu ka shaqayn jiray iyo markaas islaamnimadii markii ay soo ifbaxday qaabkii uuga hortegay iyo dagaalkii uxud iyo iyo dagaalkii axzaab ee khandaqa ahayd ee uu nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintaba uu ka soo horjeeday waanu ka warrami doona waxaan kaloo ka warrami doona qaabkii uu soo islaamay khaalid ibnulwaliid radi allahu canh waxaan kaloo ka warrami doona markii uu islaamay dagaaladii iyo duulaanadii nebigeena calayhi salaatu wasalaam uu u diray ee markaa uu ku soo guulaystay subxaan gaar ahaanna ghaswatu mu'ta dagaalkii mu'ta iyo wacdarihii la yaabka lahaa ee uu ka dhigay iyo qorshihii iyo balaankii uu dhigay iyo khidadii uu dhigay oo ilaa iyo hadda bani aadamku ay diraaseeyaan oo dadka barta culumta caskariga ahi ay diraaseeyaan khidadii uu xilligaa dhigay khaalid bn lwaliid almakhzuumiy radi allahu canhu sayfullahi lmasluul waxaynu kaloo ka warrami doonaa geeridii nabigeenna sal allahu alayhi wasalam wixii dambeeyey khaalid ibnulwaliid wuxuu noqday hogaamiyihii ciidan ee madaxda muslimiinta oo dhan dabcan waa khilaafadii abubakar asidiiq abubakar wuxuu u adeegsaday inuu kula dagaalamo murtadiintii diinta ka ridoobay markuu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday raggii nebinimada sheegtay tuleyxat al asadi iyo nimankii dee musaylamat alkadaab gabadhiisa jeex la dhihi jiray iyo maalik ibnu nuweyra iyo raggaa diinta intay ka ridoobeen yacnii nebinimana iska sheegtay subxaan allah qaabkii uu u galay ee uu cagta u mariyey ee uga gacan sarreeyey baynu ka warrami doona waxaan kaloo ka warrami doonaa khaalid oo cagta mariyey oo burburiyey akbar dowla fi taariikh dowladdii ugu weynay taariikhda oo cimrigeedu uu ahaa shan kun oo sannadood atasmacuun khamsa aalaaf sana shan kun oo sannadood cimrigeedu uu dhan yahay waxa weeye dowladdii farrisiyiinta ee beershiyaanka khaalid baa loo diray meel ay martay taariikhda bani aadamka dib looguma arkin waxaan kaloo ka warrami doonaa safarkii cajiibka ahaa ee uu ku tegey markuu la dagaalamayo roomaanka waxaynu ka waramaynaa qaabkuu u jebiyey dowladdii labaad ee adduunka ugu weyneed xilliga ee roomaanka markuu qabsaday suuriya iyo dimashik xims iyo xalab iyo bayt almaqdes allahu akbar allahu akbar wallahi waa silsilad weyn weeye waa taariikh la yaable weeye ninkaasaynu ka waramaynaa walaaliyaal taarikh nololeedkiisii radia allahu canhu ardaa ilaahay raalli ka ahaadee ugu horayn aynu ku bilowno khaalid ibn waliid radia allahu canhu deegaanka uu ka soo jeedo iyo meeshii uu ku koray ama uu ku barbaaray khaalid walaalayaal wuxuu ku koray ama uu ku barbaaray deegaanka maka almukarama magaalada maka ee barakaysan ama xurmaysan ee kacbada markaa ay ku taallo kacbadii uu dhisay nebi ibraahim calayhi salaam abulambiya iyo nebi ibraahim wiilkiisii markaa ismaaciil calayhim asalaam labadoodaasi ay wada dhiseen deegaankaasuu ku koray marka deegaankaasina waa deegaan ay carabtu xilliga ay ixtiraami jirtay iyaga iyo dadka deganba yacni deegaanka laftigiisina wuu xurmaysnaayo waa la ixtiraami jiray oo qiimo iyo maamuus buu lahaa sidoo kale dadka degan laftigooduna waxay lahaayeen maamuus iyo qiimo iyo ixtiraam gaar ah ayay lahaayeen sababtuna waxay ahayd magaalada madiine waxayd magaalo magaalada makaban ujeeda waxay ahayd magaalo yacni loogu tala galay xagga diinta oo kale subxaan allah yacni dhanka diinta oo kale ixtiraam iyo markaa waxay ku mudnayd qadarin iyo sidoo kale dhanka ganacsiga iyo dhaqaalaha oo maki waxay ahayd xarun ganacsi oo markaa subxaan allah isku xidha qaaradihii markaa macruufka ahaa ama qaaradihii qadiimiga ahaa ee xilligaa dunida laga yaqaanay waxa weeye qaaradda africa iyo qaaradda eshiya iyo qaaradda markaa yurubta isku xidhi jirtay iyo sidoo kale saddexdii dowladood ee markaa dunida ugu waaweynaa dowladdii bershiyanka ama farisiyiinta oo ay yacni gobolkan jasiirada carabeed iyo magaalada mako xaruna ahayd ay xuduud ay lahaayeen iyo dowladdii marka romaanka iyo dowladdii markaa xabashida dhammaan kuwaasoo dhan calaaqad iyo xidhiidh ayaa ka dhexaysay magaalada maka iyo guud ahaan carabtii deganeed magaalada maka walaalayaal magaalada maka sidoo kale waxa waxa ay xilliga caan ku ahayd dadka ayaa isugu iman jiray qabaa'ilada carbeed oo dhan ayaa halkaa isugu iman jiray si markaa loo kala faa'iidaysto ganacsiga iyo bacmushtarka oo ribxiyo faa'iido loo kala helo sidoo kale waxay ahayd dhulkaasi dhul loogu yimaado xagga tartanka suugaanta ama gabayada iyo markaa aftahanimada iyo markaa fasaaxada iyo balaaqada waa dhul loogu yimaado iyo dhul loogu yimaado sidoo kale falsafada iyo diimaha iyo iyo wixii lamidkaa laga qaadan jiray ayay ahayd magaalada maka magaalo aamina oo nabadgelyo ah ayay ahayd subxaana allah oo dagaalo badani aanay ka dhicin had iyo jeeraale subxaan allah dadka soo siyaarta ee u yimaada marka inay soo cimraysanayaan ama soo xajahaya xajkii jaahiliga ahaa dabcan way iman jireen waxayna ka heli jireen markaa cuntay ka heli jireen waxay ka heli jireen cid dar yeeshay ka heli jireen marka meel dadku ay ku badnayd ayay ahayd subxaan allah khaasatan markii magaalada maka dadkii deganaa reer quraysheed ay xilifi wadaag ay sameeyeen oo heshiis markaa shir inta la qabtay shirkaa la dhihi jiray xilfulfuduul waa heshiis markaa carabtu ay ku heshiisay in qofka lagu dulmiyo magaalada maka in ay u hiiliyaan oo ay u gargaaraan oo aynu ka warami doonno insha allahu tacala xilfulfuduul la dhihi jiray magaalada maka sidaasay ahayd yacni si guud haddaynu usoo tilmaamno qabiilka markaa khaalid ibn waliid radi allahu canhu uu ka soo jiiday waxay qabiilkii reer quraysheen quraysh waxa weeye waxay ku abtirsadaan nabi ismaaciil calayhi salaam qabaa'ilkaa nabi ismaaciil ku abtirsadana waxa loo yaqaanaa qabaa'ilka markaa cadnaaniyiinta ama waxa loo yaqaanaa qabayli lmustacriba yacni carabtii la carabaysiiyey leannu nebi ismaaciil asalkiisu isagu carab moo ahayn qabayl kaloo reer juruhum oo carab ahaa ayuu ka guursaday dabadeedna caruurtiisu halkaas ay kasoo farcamtay marka waa qabaylka markaa kasoo farcamay ayaa qabiil ka mida ama qabiilkii ugu tunka weynaaba waxaa la dhihi jiray quraysh qurayshna waa inta ku abtirsata ninkii la dhihi jiray markaa fihr ibnu malik wey subxaan allah reer quraysheed waxa yacni dawlad ay samaysteen markii uu noolaa ninkii la dhihi jiray qusay ibnu kilaab ninkaasaa reer qurasheed isugu keenay oo dowlad u aasaasay oo jilib kastoo reer qurasheed ka mid ah u magacaabay markaa jago ay qabanayaan iyo hawl u diray markaa subxaan allah markaa reer quraysheed magac bay yeesheen ixtiraam bay carabta dhexdeeda ay ku yeesheen maadaama ay dhanka diintana lagu tuhmaayo waxay sameeyeen inay qawaaniin iyo iyo markaa sharciyo iyo xeerar diimeed ah ay u dejiyaan oo dhaqankii hore ay wax ka bedelaan waxna ku daraan waxna markaa ay ka saaraan subxaan allah mu'arikhiinta iyo dadka ahlu siyarka ah waxay tilmaamaan sida ibn athir raximahullah kitaabkiisa kaamilka uu ku tilmaamay wuxuu leeyahay reer quraysheed waxa calamkoodii uu cirka gaadhay ama xidigoodiiba uu soo baxay markii ay dhacday dhacdadii xaadiatulfiil yacni waqacadii ama dhacdadii maroodiga maroodiga waa ninkii abrahee xabashiga ahaa markuu doonayey in uu burburiyo kacbada ee ilaahay shimbiraha uu ku soo diray oo ninkii markaa uu halkaa uu ku jabay kolkaasaa reer nimankii reer quraysheed xidigoodii cirka qabtay iyagiina kibir bay intii sanadkii ka qaadeen iyo isla weyniyo sankay taageen subxaan allah markaasay bilaabeen inay sheegtaan inay yihiin caruurtii uu dhalay nebi ibraahim calayhi salaam waxay dhihi jireen caruurtii nebi ibraahim baanu nahay waxaanu nahay dadkii gacanta ku hayay kacbada furaheedana hayay daryeelayay kacbada waxaanu nahay dadka ahlulxaramka ah dadka kaleo dhanna waa ahlulxilli yacnii wixii magaalada maka ka baxsan waa ahlulxilli wey annagu haddaanu nahay reer quraysheed ahlulxaram ayaan nahay markaa khuraafaad bay markaa samaysteen oo ay soo geliyeen dhaqankoodii waxay la baxeen magacan alxums bimacnaa xamaase xamaasad kulul ayaa qabatay nimankii subxaan allah oo qabyaaladina markaa ay ku dheehan tahay khuraafaadkaasay kusoo kordhiyeen waxaa ka mid ahaa khuraafaadkii soo dareen inay dhaheen annagu reer quraysheed baanu nahay mar haddaanu reer quraysheed nahay oo aanu nahay dadkii xaramka deganaa annaga nooma cuntanto noomana qalanto inaanu buurta carafo tagno xilliga xajga oo aanu halkaa istaagno kadibna ifaado kasoo samaynoon kasoo laabno la saasay dhaheen iyagii isu fatwoodeen waxay dhaheen annagu carafana tegi mayno gurigayaga iyo bannaankayagasaan joogina dadkii laakiin ahlulxilliga ahaa ama bannaanka ka yimi markaa magaalada maka wixii dibadda ka ahaa iyagu carafo ha tagaan howlaha kalena ha qabtaan yacni waxyaalo badan baa la tilmaama waxaa ka mid a ah dadkii imanayay ee soo siyaaranaya eh, kacbada waxay ku soo rogeen in cuntada ay sitaan ama ay ka keeneen dibadda magaalada maka inaan laba cunaynba subxaan allah oo cuntada xaggaa laga iibsanaya magaalada maka laga iibsanaya halkaana dhaqaale iyo ganacsi iyo baacumushdar bay ka helayeen subxaan allah sidoo kale kaba darana waxay dhaheen dadka imanaya magaalada maka waa in ay markay xajayaan ama ay dawaafayaan waa inay gashtaan maryo laga iibsaday magaalada maka subxaanallah markaa dee dadku isku wada gacan ma aha waa la kala sarreeyaa marka nin walba awoodiisa wey kii markaa awooda inuu iibsado maryo qurxoon oo markaa magaalada maka ka iibsada kaas wuu iibsanayaayo dhaqaalahaas iyo lacagtaasi waxay gelaysaa nimankii reer quraysheed subxaan allah kuwa kale markaa aan haysanin xoolo iyaga waxay dhihi jireen haddaba dharkan aad kala timiyo wasakhaysan ama nijaasaysan kulama dawaafisid dawaafka eh adoo qaawan dawaaf marka iyagoo qaawan buu iska dawaafi jiray ninku isagoo qaawan buu iska dawaafi jiray gabadhuna iyadoo qaawan bay iska dawaafi jirtay subxaan allah oo waa kuwii dumarku dhihi jiray alyawma yabduu bacduhu aw kullahu yacni maanta badhkii baa muuqda ama isagoo dhan baa muuqda bay dhihi jireen subxaan allah walaalayaal qurayshi markaas sidaasay taariikhdeedu iska ahayd markan si guud aynu soo koobno reer quraysheed sidoo kale waxyaalaha lagu xasuusta waxaa ka mid a ah xilfulfuduulkii aynu ka warramin ama heshiiskii ay carabtii reer quraysheed isugu yimaadeen ee ay ku go'aamiyeen in ay u hiilinayaan qof kasta oo lagu dhex dulmiyo magaalada maka marka xilfiga iyo shirka waxaa la dhihi jiray magaciisa xilfulfuduul waxaana ka qayb galay sayidina moxamed sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa ka qayb galay oo markii dambe nabiga ilaahay risaalada uu ku karaameeyey oo uu rasuulka uu noqday nebigana waa dhahay sala allahu calayh wasalam waxaan ka qayb galay buu yidhi fii beyti cabdillaahi bnu jadcaan ninkii cabdillaahi bnu jadcaan la dhihi jiray gurigiisa waxaan kaga qayb galay shir aanaanan ka jeclan buu yidhi in laysiiyo geela cascas geela cascas haddii xitaa laysiiyo shirka inaan ka qayb galan ka jeclaa buu leeyahy subxaan allah wuxuuna weliba uu yidhi shirkaa xitaa iminka oo islaamka oo ilaahay islaamnimo igu karaameeyey xitaa haddii iminka laygu yeedho waan ka qayb gelin lahaa maxaa sababtu maxay ahayd sababtu waxay shirkaa wixii ka soo baxayo go-aamadii waxay ahaayeen in loo hiiliyo oo la garab galo oo la kaalmeeyo dadka madluumiinta lagu dhex dulmiyo ama xaqoodii lagu duudsiiyo magaalada maka subxaan allah nimankii reer qurasheed walaalayaal dadka noocaas noocaasee dhaqanka noocaas ah leh bay ahaayeen qabaa'ilka reer quraysheedna wuxuu ka koobnaa dabcan qabaa'ilo wada siman oo mid walba sayid iyo madax uu leeyahay hogaamiye uu leeyahay madaxweyne uu leeyahay qabaailadii ugu caansanaa ama yacni jilbihii reer qurayshada ugu caansanaa waxaa ka mid a ah qabiilka reer bani haashim oo uu ka soo jeedo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam iyo markaa cali iyo ibni abi taalib radi allahu canhu iyo xasan iyo xusein iyo faatima ahlulbeytku ay kasoo jeedaan ridwaan calayhim waxaa kaloo ka mid a ah qabaa'iladii reer quraysheed ka mida ah ugu caansanaa qabiilkii reer bani tayim oo uu kasoo jeeda abubakr asidiiq radi allahu canhu iyo saxaabiga markaa alxa ibnu cubaydillah alxat alkheer alxat alfawaad yacni xawaariyu rasuulilah radi allahu canhu arda waxaa kaloo ahaa qabaa'iladii ugu tunka weynaa ee reer quraysheed ka mid ahaa qabiilkii reer bani umaya reer bani umaya oo abu sufyaan uu ka mid ahaa oo cuhmaan ibni cafaan uu ka mid ahaa oo mucaawiya ibn abi sufyaan uu ka mid ahaa yaziid ibn abi sufyaan uu ka mid ahaa mucaawiya iyo caruurtiisii ay ka mid ahayd subxaan allah ninkii yaziid ibnu mucaawiya la dhihi jiray iyo dowladdii umawiyiintuba ay ku abtirsadaan cabdilmelik ibnu marwan iyo marwaan ibnu xakam iyo iyo caruurtii cabdilmelik ibnu marwaan oo dhaliyo dowladdii umawiyiinta oo dhan yacni qabiilkii ay ku abtirsan jireen reer bani umaya oo iyaguna magac iyo markaa awood ku dhex lahaa oo iyaguna ka mid ahaa markaa qabaa'ilka reer quraysheed reer quraysheed waxaa kaloo ka mid ahaa walaalayaal qabiilka reer bani cadiy reer bani cadiy waxaa ka mid ah cumar ibnu khadaab baa ka mid ah radi allahu canhu iyo saxaabiga saciid ibnu zayd axad min casharati lmubashiriina biljanna mid ka a ah isaguna tobanka saxaabi ee jannada hal mar loogu wada bushaareeyey waxaa kaloo ka mid ah qabaa'ilkii reer quraysheed qabaa'ilkii la dhihi jiray reer bani makhzuum reer bani makhzuum ayaa ka mid ahaa oo waxaa ka soo jeeda reer bani makhzuum weliid ibn mugiira waliidna waxa weeye waa khaalid ibnu lwaliid aabbihii weeye subxaan allah khaalid ibnu lwaliid aabbihii oo weliid ibnu mugiira ah ayaa kasoo jeeda waxaa kaloo kasoo jeeda khaalid ibnu waliid inaadeerkii ruma oo ah abujahl abujahl ayaa wuxuu yahay khaalid ilmaadeer bay yihiin oo khaalid aabbihii waliid ibnu mugiira iyo markaa abujahl aabbihii oo la dhihi jiray hishaam ibnu mugiira waa walaal rumaba wahaba walaala ruma marka abujahl iyo khaalidna ilmaadeer bay ahaayeen subxaan allah marka qabiil isaguna waxaa tun weyn oo magac ku leh oo iyaguna xoogan oo had iyo jeeraan la tartama ama la baratama ama isku dhereriya qabiilka reer bani hashim ee uu kasoo jeeda nabigeenu calayhi salaatu wasalaam walidalik baa waxa ay culammada taariikhdu ay tilmaamaan in abujahal oo qabiilkaa kasoo jeedo reer bani makhzuum ahaa uu dhahay reer bani hashim markay dadka cunto siiyeen annagu waan la siinay buu oo markay waraabiyeen baanu la waraabinay oo markay waxaan qabteen baanu la qabannay oo hadday faras fuulaan waan ka daba fuulnay iminkay waxay reer bani hashimna dhaheen nebi baa naga soo baxay oo annagu sharaftaa xaggaan ka helaynaa buu yidhi abujahal annagu sharafta haddaanu nahay reer bani makhsuum xaggaanu ka helaynaa acuudu billah hadda reer bani makhsuumkan uu kala saarayo iyo reer bani haashimkani waa qabaa'ilo isla reer quraysheed oo gebigooduba afar nin ama saddexooda bay kala tirsadaan acuudu billah waa abujahal oo qabyaaladii uurka ay fadhido weeye subxaan allah iyo xiqdi iyo xaasidinimo uu hayo reer bani haashim ayaa hadalkaa ku hadlay walciyaadu bilaahi rabbi alcaalamiin waxaana la yaabla xitaa reer bani makhsuumkan uu yahay iyo reer bani haashimkan uu yahay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo reer bani haashim ahaa ayaydii faatima bintu camru hadda waa nebiga ayaydii ayaa waxay ka soo jeedaa reer bani makhsuum acuudu billah sideebad hadda yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam ayeydiibabaa ah reer bani makhsuum ah ayaydii faatima bintu camru waxay ahayd haweenaydii uu qabay cabdulmualib odayga cabdilmualib la dhihi jiray nabiga awowgi ee dhashay markaa cabdilaahi dhashay markaa iyo abutaalib dhashay waa nebiga ayadii wey reer bani maksuum bay kasoo jeeda abujahalna wuxuu leeyahay yacni qabiilkayaga cidi cidii aan ahayn yeeli marka waa caqli yar waa qof caqli yar oo maankiisu uu yar yahay walciyaadu billah oo shaydaankiina markaa jar uga tallaabsaday walaalayaal xalqadii koowaad ee barnaamijkii silsilada markaa subxaan allah khaalid ibn lwalid sayfullahi lmasluub oo an kaga hadalnay deegaankii uu ka soo jeeday khaalid ibn walid ee maka iyo sidoo kale qaba'ilkii reer quraysheed uu kasoo jeeday khaalid ibn walid inahaasaan kusoo gunaanadaynaa xalqadii ugu horeysay barnaamijkeena intaynu ku kulmi doonno barnaamijkeena soo xigana waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu